اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وaصxaabihi aجmaعiin ama bعdu bab الnahyi can sb الصaxaabaةi وali اlbeyti radيa اllah canhm wuxuu u baab yahay iska reebidda la yska reebay saxaabada caydooda iyo aalu beytka nabiga slى اllahu عalayh wali waslama caydooda alxadiidu alxaadi walcishruun xadiidka kow iyo labaatanaad wa can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yihi laa tasubuu asxaabii asxaabtayda ha cayninina falow ana axadakum midkiin haddii anfaqa ou bixiyo mithla uxudin buurta uxud oo kale dahaban oo dahab ah maa balaqa mudda axadihim midkood koombadiis ma gaaro walaa nasiifahu koombo barkeed midkood uu bixiyey ma gaaro yacnii hal koombo ama koombo barkeed oo saxaabi bixiyey oo ilaahay jidkiisa uu ku bixiyey ma gaarayo midkiin haddii uu buurta uxud oo dahaba uu bixiyo lianna iyaga koombadoodu waxay ku dhacday markii loogu baahi badnaa ayay ku dhacday oo diinkay ku nooleeyeen eh, allah diinkiisa subxaanahu wa tacaala rawaahu اlbukhaariyu wamuslimu wاllafdu lilbukhaariyi alxadiidu الthani wاlcishruun xadiidka labaatan iyo labaad wacan abi dardaa radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l slama ina allaha alle bacahanii ilaykum waa i xaggiina ayuu iisoo bixiyey oo iisoo diray faqultum waxaad i tiraahdeen kadabta been baad sheegtay wa qaala abuu bakrin abuubakarna bakarna wuxuu yidhi sadaqta yacni mar allaale markii la isoo diray risaaladii la imid dadkii waa i beeniyeen abuubakarna waa i rumeeyeyoo sadaqta buu yidhi wa waasaanii waa i xiriiriyey abuubakar bakar binafsihi nafsadiisu igu xiriiriyey iyo wa maalihi iyo maalkiisa nafsad iyo maalna waa i siiyey waa igu taageeray ee fahal antum idinku ma tihiin taarikuu lii mid ii deynayo saaxibii saaxibkayga war saaxiibkay ma ii dhaafaysaan buu yihi nabiga sala allahu calayhi wasalam maratayni laba jeer ayuu sidaa yidhi famaa uudiya bacdahaa abubakar markaa kadib lama dhibin oo mansiladiisa iyo booska uu taagan yahay waa la gartay alxadiiu rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey alxadiidu athalith walcishruun xadiidka labaatan iyo saddexaad wa can ilbaraa ibni caazib radia allahu canhu qaal samictu nabiya sala allahu alayhi wasalam nebigaan maqlay ow qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ama nebigu wuxuu yidhi al ansaaru ansaarta laa yuxibuhum ma jeclaanayo ilaa mu'minun qof mu'mina unbaa jeclaado walaa yubgiduhum ma nacaayo ilaa munaafiqun munaafiq unbaa naco faman axabahum qofkii jeclaado axabahu llaahu allah jeclaado waman abqadahum qofkii naco oo ansaar u caroodana abqadahu llahu allah u caroodo rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaari iyo muslim baa xadiidkan wariyeen alxadiidu alraabicu waalcishruun xadiidka labaatan iyo afaraad wa can caliy bni abi aalibin radia allahu canhu qaal cali waxa uu yidhi waladii falaqa alxabata waladii ilaahay baan ku dhaartaye falaqa alxabata xabadda dhambalay oo xabadda masagada ama galleyda markaa la geliyo dhulka waa la allaa dhambalayo markaasa waxaa kasoo baxayaa wixii abuurmayay dhirtii baa markaas kasoo baxayso allaha awoodaa leh xabadda dhambalay wa bara-a annasamata nafsadda abuuray innahu lacahdu nnabiyi nebigii ballantiisii weeyaan al ummiyi ummiga ahaa sala allahu calayhi wasalam igula ballamay waayo ama uu ku ballamay anlaa yuxibanii inuusan ijeclaanin ilaa mu'minun mu'minun baa ijeclaanayo anhu shaniya laa yuxibunii ijeclaan maayo aniga ilaa mu'minun unbaa jeclaanayo walaa yubqidunii ii caroon maayo ilaa munaafiqun munaafiq baa ii caroonayo rawaahu muslim muslim baa xadiidkaa wariyey ayb afartan xadiid marka qultu yustafaadu min hadihi alaxaadiidi axaadiidtan waxaa laga faa'iideysanayaa ana xuba asaxaabati saxaabada jacaylkooda jamiicihim dhammaantood aali beytihim wa gayrihim aalu beytkooda kuwa nebiga qaraabada la ah iyo qeyrkoodba iimaanun iimaan inuu yahay yaa laga faa'iideysana wa ana bugdahum nacaybkooduna naatijun mid ka dhalanayo inuu yahay wa naashi-un ka bilaabmayo ka aas-aasmayo can nifaaqi nifaaq nacaybkooduna nifaaqu ka dhashaa wa fiiha wa fiiha waxaa ku sugan axaadiidtan afarta raddun shadiidun raddi adag wa ibdaalun iyo burburin baabi-in wakiidun aada u adag cala al asaasi yacnii aas-aaskii korkiisa yacnii ibdaalinayso ama aasaaskii radinayso alladii aas-aaska oo banathu shiicatu shiicadu ay ku dhiseen madhabahum madhabtooda wa huwa wuxuu yahay aasaaskaasuna zacmuhum iyaga ku andacooshadooda almustamiitu ee daciifka ah allaa walaaa wala inuusan jiraynin liaali lbeyti nebiga aalubeytkiisa la jeclaado inaynan jiri karin ilaa bibaraa'ati asxaabi rasuulillahi sal ll slam ilaa asxaabta laga beri noqdo maahani yacnii usuusha shiicada waxaa ka mid ah aalu beytku qofka ma jeclaan karo ilaa uu saxaabada kale naco waa isku xiran yihiin bay leeyihiin nacaybka saxaabada iyo jacaylka aalubeytka isku xiran haddaad tiraahda marka aalubeytkana waa jecelahay asxaabtana waa jecelahay mayay leeyihiin ma ma suuragal maha xadiidtani marka waa burburinaysaa aasaaska waxaas leanna nebigii isagaa abuubakarna manqabadiisii iyo sheegay oo inaan la dhibin tilmaamay asxaabta guud ahaan inaan la caynin buu sheegay haddana ansaarta ayuu nebigu wuxuu yidhi muna nacaybkoodu waa nifaaq jacaylkoodu waa iimaan marka calina wuxuu yidhi qof mu'mina jeclaado waxa nacayana waa qof munaafiqa iyaga marka labada qolaba in la jeclaado nebigu dardaarmay sala allahu calayhi wasalam marka iyaga hadalkan ay leeyihiin kuwan lama jeclaan kara ahlu beytka ilaa in la naco saxaabada maahane meelay ka keeneen ma leh ayb fannabiyu nabiga aladii farada calaynaa korkeenna ku farad yeelay xuba aalihi aalkiisa in jacaylkooda nagu farad yeelay huwa aladii waa kan awdaxa lanaa noo caddeeyey annaga wujuuba maxabati asxaabihi asxaabtiisa jacaylkooda waajibnimadiisa calaynaa korkeenna uu waajib ku yahay macshara almuslimiin haddaan nahay muslimiin ayb wa fiiha axaadiidtan waxaa ku sugan kamaa ana bugda caliyin radia allahu canhu nacaybka cali la noco limakaanatihina loo noco booska uu ka joogo min annabiyi sal l slam uu ka joogo darteed loo noco nifaaqu nifaaq inay taha ku jirto fakadalika sidaadaasoo kalena karaahiyatu lansaari karaahiyatu ansaari rasuulillahi sal l slam nabiga kuwii u gargaaray nacaybkooduna limakaani nusratihim gargaarkoodaas ay nebiga u gargaareen darteed lahu isaga ay u gargaareen loo nocona waa sidaas oo kale iyadana ayb oo ansaarta karaahadooda limakaani nusratihim loo nacana kadalika sidaasoo kale waaye oo waa nifaaq nebigu taasuu caddeeyey wahaada alwasfu tilmaantan wasfiga marka waa kee nusrada ansaara ila alansaaru laa yuxibuhum ilaa mu'min walaa yubqiduhum ilaa munaafiq baa la yidhi wahada alwasfu wasfigaani wahuwa nusratu waa nusradee laazimun waa wasfi laazim u ah lijamiici asxaabi rasuuli illahi sal ly slam asxaabta nebiga oo dhan kulligood nebiga waa u gargaareen leanna ilaahay markuu tilmaamayay muhaajiriinta muxuu yihi lilfuqaraai almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaguuna fadla min allahi waridwaana wayansuruuna allaha warasuulahu muhaajiriinta laftoodu alla wuxuu leeyahay allay u gargaarayaan diintiisa iyo rasuulkiisa ayb wasfigan marka nusrada asxaabta o dhan waa ku waa ku wada dabaqmayaa saa oga ogow marka in kaana haba ahaado qad saara inuu noqday calaman isim calama ayuu noqday liahlilmadiinatiba u noqday ansaar marka la yidhaahdo yaa loo yaqaanaa dadkii madiino loogu yimid isim calam ahaan laakiin wasfiga nusrada kulli waa wada leeyihiin asxaabu rasuulillahi ayb wa muwaalaatu asxaabi rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga eh, asxaabtiisa oo la jeclaado oo loo nusreeyo wa aali beytihi aalu beytkiisa oo loo nusreeyo la jeclaado yajtamicaani way ku kulmayaan fii qalbi lmu'mini qofka mu'minkaa qalbigiisa qof mu'mina qalbigiisa waa ku kulmi karaan labadaba oo aalu beytkiina inuu jeclaado asxaabtii kalena uu jeclaado waana sida caqiidatu ahlisunna waljamaaca ay tahay laakiin shiicadu caqiidadoodu waxay tahay walaa aalu beyt la siin karaa ma jiro ilaa in asxaabta la naco maahanin wahaaka maqaalatun wahaaka maqaalatan maqaalo qaado maqaalata kullin mid kastaa maqaaladiisa qaado min asaxaabati saxaabada iyo waaali lbeyti aalu beytkaba tijaaha alaakhari ka kale xaggiisa uu ka yidhi bal saxaabadu iyaga iyo aalu beytku say isku ahaan jireen mid kastoo iyaga ka mida wixii uu ka yidhi bal balqaado tijaahal aakhari ka kale xaggiisa linuxaqiqa si aan u taxqiijinno budlaana maa ilayhi dahabat ishiicatu waxa ay shiicadu ku tagtay baatilnimadiisa falaa hum shiicadu iyagu ma aha maca aali lbeyti lama jiraan ahlu walaa maca saxaabatina lama socdaan fahum iyagu guddatun waa nabar waa fin ama cadho laa dawaa'a lahaa aan daawo lahayn ila alisti'saal in la jara maaha nabarku markuu nabar aada u xun yahay oo khabiifa uu yahay xal kale male ilaa in la jara maaha iyagu marka ahlubeytna lama socdaan lamana socdaan asxaabtii rasuulka wax kale oo ay marka yacnii noqonayaan male ilaa sidaa maaha baabu maa jaa fi muraacaati abi bakrin xurmata aali lbeyt waa kuwan marka saxaabada midba qaarba qaarka kale saxaabada iyo aalubeytka siday isu xurmadooda ay isu ilaalin jireen alxadiidu alkhamisu walcishruun xadiidka shan iyo labaatanaad wacan abi bakrin radia allahu canhu qaal abuu waxa uu yidhi urqubuu muxamada sala allahu calayhi wasalam war muxamed ilaaliya fii ahli beytihi ahlu beytkiisa yacnii ku ilaaliya oo yacnii nebigii weyneeya ilaaliya waxaad ku ilaalisaan ahlu beytkiisa inaad ixtiraamtaan ood weyneysaan rawaahu lbukhaariyu alxadiidu asaadisu walcishruun wacanhu radia allahu canhu isla abi bakr qaala waxa uu yidhi waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye la qaraabatu rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam nabiga qaraabadiisa axabu ilaya aniga la ii jacayl badan yahay an asila inaan xiriiriyo min qaraabatii qaraabadeyda la igaga jacayl badan yahay qaraabada nebiga iyo aniga qaraabadeyda midda rasuulka qaraabadiisa inaan xiriiriyo la ii jacayl badan yahay ayb marka abuubakar baa ahlubeytka necbaa iyo maalow ka dhacay iyo waa dilay iyo waxaasuu ku sameeyey iyo waa iska marka waxaa weeyaan waa baatin ayb qultu xadiidkanna marka rawahu lbukhaariy bukhaari baa wariyey qultu fiihi waxaa ku sugan xadiidka tacdiimu sidiiqi abubakar weyneyntiisa aala beyti nabiyi sala allahu calayhi wasalama uu weyneeyo bisilatina uu ku weyneeyo xiriirin waalxurmati iyo xurmo allaa'iqati u qalanto bihim iyaga xurmo u qalanto duuna intihaaki awaamiri rasuulillahi sala ll ly slam isagoon ku xadgudbaynin awaamirta rasuulka sal alla ly fa faidaa jaaa amruhu sala allahu calayhi wasalam nabiga amarkiisu hadduu yimaado nafadahu abubakar waa fulinayey daacatan lahu adeecid ou adeecaya darteed buuna u fulinayey duuna mubaalaatin isagoon u aaba yeelin lixurmati axadin qof xurmadii marba haddii amarkii rasuulka uu meeshii yimid fa daacatuhu sala allahu calayhi wasalam nabiga daacadiisa fowqa ridaa ayi axadin qof kasto raalli ahaanshadiisa way korkeeda waayo way ka sarreysaa kaa-inan man kaana kaasi ha ahaado cidda u ahaanayaba wahaadaa kan oo amarka rasuulka in laga hormariyo dadka ridahooda in laga hormariyo saniicu sidiiq waa wixii abubakr abubakrin sidiiq uu sameeyey lamaa jaa-at faatimatu markay u timid radia allahu canha tas'aluhu iyadoo su-aalayso can miiraathi abiiha aabbaheed dhaxalkii ay ka qaadan lahayd biabii huwa wa ummii sala allahu calayhi wasalam qara'a calayhaa korkeeda wuxuu ku akhriyey abuubakar xadiida abiiha aabbaheed xadiidkiisa almutaxatimi xadiidkaas oo almutaxatima oo waajibayo akhduhu qaadashadiisu ay waajibayso ayb ina macaashira alanbiyaai laa nuurad kaas waay marka xadiidka innaa anagu macaashira alambiyaai ambiyada haddaan nahay laa nuurahuna lama dhaxlo maa taraknaa wixii aan ka tagnay sadaqatun waaye waqad shahida lahu calaa dalika sidaana waxaa uga marqaati kacay ummatun min asaxaaba ummad asxaabta ka mid mida ah. sida xadiidka soo socda uu sheegi doono kamaa sayatii yacni waxay tahay in la ogaadana u baahan waxyaabaha ay aad ugu duraan shiicada abuubakar iyo cumar waxaa ka mid a rasuulka sala allahu alayh waali wasalama maalkii uu ka tegey dadkii dhaxalkiisa qaadan lahaa oo yacni faatima oo gabadhii uu dhalay ahayd qeybtii ay ku lahayd dhaxalka aabaheed ayay u diideen sidaasay marka yidhaahdeen fadak iyo meelahaas dhulkii nebigu uu ku lahaa dhe inay faatima dhaxasho abuubakar iyo cumar baa u diideen bay dhahaan ee abuubakar muxuu ugu diiday waa in la ogaado wuxuu ugu diiday abuubakar nebigu wuxuu ka maqlay sala allahu calayhi wasalam isagoo dhahayo annaga haddaan ambiya nahayna lama dhaxlo ambiyada sidooda maal lagama dhaxlo wixii aan ka tagno masaalixdaas caamkaa sadaqa ay u tahay haddii xadiidkaa uunan jiri lahayn wuu siin lahaa waxeeda abuubakar marka nin maal iyo damac lagu sheegana ma uunan ahayn ayb qaraabada rasuulka inuu xiriiriyana isagaaba wuxuu yidhi tayda iyo ta rasuulka ta rasuulka la ii jacayl badan yahay inaan xiriiriyo laakiin xadiidkaas baa jiro see la yeelaa marka aayadda ilaahay uu yidhi yariunii wayarisu min ali yacquuba wajcalhu rabbi radiya nabiyullaahi zakariya waa kii uu ilaahay inuu ilmo siiyo ayuu alla ka bariyey markaasuu yidhi yariunii anuu idhaxlayaa wayarisu min aali yacquub ali yacquubna waa dhaxlayaa dhaxalkaas muxuu yahay waa dhaxalkaasi annubuwatu waalcilmu waay nebinimadan aada igu igu nicmaysay mid iga dhaxla ilaahu isii wa ee nebi waa ka weyn yahay inuu yidhaahdo maalka aan ka tegayaan u walwalsanahay dad kala qaadanayo ee ilmo isii ilmahaygu walba ha qaateen waxaas inuu yidhaahdo nebi waa ka weyn yahay iska dhaaf dadka qaar baan waxaas kala kala jeclayn aan ambiya aan ahayn ayb wa waritha sulaymaanu daawuudana dhaxalkaas dhaxal cilmi waayo siyaaqa aayadana saasuu sheegayaa marka aayaadka iyo xadiidta iska hor imaan maayaan waa ka abubakar haddana isaga keligii maba ahayne waa looga marqaati kacay waa kan marka ayb baabu maa tarakahu nabiyu sala allahu calayhi waalihi wasalama sadaqa wixii nabigu uu ka tegay sadaqa inuu yahay caddayntiisa falaa yuurahu la dhaxli maayo alxadiidu asaabicu walcishruun xadiidka labaatan iyo toddobaad oo can moxamed ibni jubayr ibni mudcimin qaala indalaqtu waan tegay buu yidhi xataa adkula calaa cumar ilaa aan cumar u galo ama si saan cumar ugu galo fa ataahu xaajibuhu waxaa u yimid xa ninkii marka isaga albaabka u joogay yarfa ee magaciisu saas uu ahaa yarfa fa qaala wuxuu yidhi hallaka fii cuhmaana wacabdiraxmaan waالzubayri wa sacdin ma kuu soo geli karaan cuhmaan iyo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo zubayr iyo sacd qaala nacam buu yidhi haa faadina lahum waa u idmay uma qaala xaajibkii haddana wuxuu yidhi albaabka taagnaa hal laka fii caliyin wa cabbaas cali iyo cabbaas ma kuu soo gelayaan oo ma ma u idmaysaa albaabkay taagan yihiine qaala nacam buu yidhi haa waa soo galeen marka qaala cabaasun cabaas waxa uu yidhi yaa amiira almu'miniin amiiru lmu'miniinow iqdi baynii wa bayna haada aniga iyo kanna kala saar cali buu ujeeda aniga iyo cali na kala bixi qaala nacam cumar wuxuu yidhi haa qaala cabaas cabaas wuxuu yidhi ya amiir almu'miniin iqdi baynii wa bayna haada qaala wuxuu yidhi cumar anshudukum billaahi allaan idinku dhaarinayaaye aladi biidnihi taquumu alsamaau waalardu allaha dhul iyo cir amarkiisu ay ku taagan yihiin hal taclamuuna ma ogtihiin ana rasuula allahi sal allahu alayh waali wasalama nebigu qaala inuu yidhi laa nuurahu annaga nalama dhaxlo maa taraknaa sadaqatun waxaan ka tagno waa sadaqo saa ma ogtihiin yuriidu rasuula llahi sal l slama ay yuriidu rasuulu llahi sal l slam nafsahu nebiga wuxuu ujeedaa nafsadiisa faqaala arahdu dadkii meesha fadhiyey cuhmaan iyo cabdiraxmaan iyo zubayr iyo sacad waxay yidhaahdeen qad qaala daalika haah waa yidhi nebiga sidaas fa aqbala calaa caliyin wacabbaas cali iyo cabbaas buu ku jeestay haddana cumar fa qaala wuxuu yidhi hal taclamaani labadiina ma ogtihiin ana rasuula allahi sal ll ly slama qaala dalika nebigu inuu sidaa yidhi qaalaa waxay yidhaahdeen qad qaala daalika sidaa waa yidhi meeqaa u markhaati kacday marka abubakar cuhmaan iyo cabdiraxmaan ibnu cawf zubayr ibnu lcawaam sacd ibnu abi waqaas cabaas bnu cabdilmualib cali bnu abi aalib kulligood nebiga waa yidhi saasay dheheen iyo cumar weliba ku dar waa toddobo abaadiil iyo kadib waayo marka cali baa xadiid been abubakar baa xadiid nebiga kaga been abuurtay iyo wax jira ma khumeyni kitaabkan la yihaha kashful asraarka iyo waxaa ku qoray oo wuxuu leeyahay qur-aanka xataa hadday khilaafaan saxaabada abubakar iyo cumar xataa haddii aayad qur-aan loo keeno si sahalay ku xallinayaan buu yidhi xadiis been ahy sheegaya markaasuu qadiyadan keenay qabaxahu llah ayb ayb marka irfiga nebiga masalada kuta ku saabsanna halkaas marka ha kaaga xirmo baabu maa jaءa fi muraacaati caliyi radia allahu canhu xaqa abi bakri wa cumara radia allahu canhu wuxuu baab yahay wixii ku yimid ilaalinta cali uu ilaalinayay xaqa abu bakar iyo cumar cali isaga abu bakar iyo cumar muxuu ka aaminsanaa alxadiidu thaaminu walcishruun xadiidka sideed iyo labaatanaad wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal inii anigu la waaqifun mid taagan yaan ahaa fii qowmin dad dhexdood fadacaw llaha licumara cumar allay waxay u baryeen cumar ibna alkhadaab waqad wudica calaa sariirihi cumarna markaa waxaa la dhigay sariirtiisii yacnii naxashkii buu saaran yahay cumar markii uu dhintay way muslimiintii waa u ducaynayaan cumar idaa rajulun qof waaba nin waaba isaga oo min khalfii xagga xaggayga dambe qad wadaca mirfaqahu xusulkiisa ayuu saaray calaa mankibii garabka xusulkiisau garabkaygii soo saartay yaquulu wuxuu dhahayaa raximaka allah allah kuu naxariisto in kunta in eh, kuntu la arjuu in kuntu inhu shaniya kuntu waxaan ahaa la arjuu inaan rajaynayay an yajcalaka allaahu alla inuu ku yeelo maca saaxibayka labadaadii saaxiib la jirkood inuu ilaahay ku yeelo waa rajaynayay liannanii maxaa yeelay aniga kahiiran maa kuntu asmacu waxaa aada u badnayd inta aan maqlayay rasuulallahi sala ll slam nebiga aan maqlayay yaquulu isagoo dhahayo kuntu wa abuu wa cumar waxaan ahayn aniga iyo abubakar iyo cumar wa facaltu wa abuubakrin wa cumar aniga iyo abubakar iyo cumar waxaan samaynay wandalaqtu wa abuu wa cumar waa tagnay aniga abubakar iyo cumar saasaan aada u maqli jiray buu yidhi noloshiinii waa wada jirtay ayb fain kuntu la arjuu waxaan rajaynayay an yajcalaka allahu macahumaa cumarow inuu alla ku yeeli doono iyaga macooda la jirkooda waa ka marka meel kula duugan cumar radia allahu canhu nebiga iyo abubakar iyo cumara meel iskula duugan ayb faltafattu ibnu cabaas marka wuxuu yihi ninka sidaa dhahayaan milicsadayo waa milicsaday faltafattu waan milicsaday fa idaa huwa waaba isaga oo caliy bnu abi aalib ninka sidaa dhahaya waaba cali radia allahu canhu meeshaa marka maxaan ka dare maxaan ka fahmaynaa marka ama kacab cali booska abubakar iyo cumar ay ka taagnaayeen boos aada weyn mansilo sarreysa inuu ahaa rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey baabu maa qaalahu caliyu radia allahu canhu fi qaatili zubayr bni اlcawaam yacnii saxaabada ay aada u duraan shiicada waxaa ka mid a dalxa iyo zubayr maadaama ay cali wax isku khilaafeen dhiiggii cuhmaan iyo shani ku saabsan iyo maadaama laysku khilaafay oo waqcatuljamal ay dhacday dalxa iyo zubayr agtooda kama ahan muslimiin cali isaga marka agtoodu say ka ahaayeen zubayr iyo dalxa ayb yacnii diinka shiicadu maahan diin cali laga keenay taa in la aaminaa qalad diinka shiicadu kama imaanin cali ibnu abi aalib radia allahu canhu lianna cali diinkiisu waa diinkii saxaabada wax ka baxsan ma ma haynin wa can caliyin radia allahu canhu anahu qaal ayb alxadiidu taasic walcishruun xadiidka sagaaliyo labaatanaad wa can caliyin radia allahu canhu anahu qaala wuxuu yihi cali bashir u bishaaree qaatila bni safiya safiyo inankeeda kii dilay waxaad ugu bishaaraysaa binaari naar ugu bishaaray ibnu safiya yaa waaye waa zubayr zubayr bnu lcawaam waxaa dhashay safiyatu binti cabdilmualib nebiga eedadiisaa dhashay ayib markaa wuxuu leeyahay marka wuxuu leeyahay e, cali ugu bishaaree qaatila bni safiya ibni safiya kiyaan dilay ninka dilkiisa la baashira binaari ugu bishaaray uma qaala markaasuu wuxuu yihi samictu rasuul allahi sala allahu alayhi wasalama nebigaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo yaquulu baa ka maqan ina likulli nabiyin nebi kastaa wuxuu leeyahay xawaariyan mid u hiiliyo oo u gargaaro garabkiisa taaganoo daacad u ah xawaarigu waa khaaliska ninka daacadda u ah nebi walbaa dad daacad u ah buu leeyahay waxawaariyi zubayr nebigu marka wuxuu yidhi aniga kan daacadda ii ah oo ii hiilinayo igarab taagan zubayr weeyaan buu yidhi zubayr bnu lcawaam radia allahu canhu marka ninka nebiga sidaa u ammaanay agtoodu khaa-in uu ka yahay shiicadu yaa khaa-in a ah marka iyagaa khaa-iniin noqonaya rawaahu axmedu xadiidkan imaam axmed baa musnadka ku wariyey lix boqol sideetan iyo kow raqamka muasasatu risaala dabcadeeda waalxaakimu fi lmustadrak xaakimna mustadrag uu kusoo saaray wasaxaxahu wouna saxiix yeelay shan kun lix boqol toddobaatan iyo sagaal weeya raqamka mustadraga dabcadana waa maymaanta dabcat lmaymaan qaala sindiyu abulxasan asindiy waxa uu yihi fii xaashiyatihi cala lmusnad fi lxawaariyi wuxuu ka yidhi huwa bikasri raa ra-do la hoos dhigo wa tashdiidi ilyaa ya-da oo la shado lafdun mufradun waa lafdi mufrad ah bimacna alkhaalis ayaa loo jeedaa qofka khaaliska daacadda ah waalnaasir iyo midka gargaarayo min alxawri bimacna albayaad ayaa laga keenay ayb baabu maa qaalahu caliyun radia allahu canhu fi khayri hadihi اlummati bacda nabiyiha wixii cali uu ka yidhi ee ummaddani kuwa ugu khayrka badan nebigeeda ka gadaale ayb alxadiidu halaahuun xadiidka soddonaad wa can abi juxayfata radia allahu canhu qaal abu juxayfa wahb bnu cabdillahi suwaa-i qaala wuxuu yidhi qaala caliyun yaa aba juxayfa cali baa wuxuu ku yidhi abu juxayfow alaa ukhbiruka miyaan miyaanan kuu sheegaynin biafdali haadihi lummati ummaddan kan ugu fadli badan bacda nebiyiha nebigeeda kadib wuxuu yihi makuu sheegaa ummaddan nebigeeda ka gadaale ka ugu fadliga badan qaala wuxuu yihi qultu waxaan yidhi balaa inaadan ii sheegin iska daaya ii sheeg qaala abu juxayfa wuxuu yidhi walam akun ma aanan ahayn araa inaan arkayo ana axaddan qof afdalu minhu inuu isaga ka fadli badan yahay cali qaala wuxuu yidhi markaa cali afdalu hadihi lummati ummaddan ugu fadli badan bacda nabiyiha nebigeeda kadib abu bakrin waa abu bakr wa bacda abi bakrin abi bakr gadaashiisana cumaru waa cumar wa bacdahumaa labadooda gadaashoodana aakharu thaalitun mid kale oo saddexaad waaye walam yusamihi iima magacaabin buu yidhi midkaas saddexaad iima magac dhabin oo magaciisa iima sheegin ayb marka meesha waxaa laga qaadanayaa cali ummaddan cidda ugu fadli badan wuxuu u arkayay bacda nebi shaykheynka abubakar iyo cumar ayuu u arkayay rawaahu axmed xadiidkana imaam axmed ayaa wariyey ayb kanaan ku darayna baabu maa jaa fi hanaa'i caliyin radia allahu canhu licumar wuxuu ku yimid ammaantan cali uu ammaanay cumar alxadiidu alxaadi wahalaahuun wacanhu ayda waa isla abi juxayfa kuntu cinda cumara cumar agtiisaan ahaa wahuwa isaga oo musajan bithawbin maro lagu daboolay qad qadaa naxbahu ee markaa uu dhintay yacnii dheeftiisii uu gutay dheeftiisii waa qaatay macnaheedu waa dhintay isagoo markaa maradii lagu daboolay fa jaa-a caliyun cali baa yimid radia allahu canhu fakashafa athawba maradiibuu fayday can wajhihi wejigiisiibuu ka fayday uma qaala wuxuu yidhi raxmat ullaahi calayka yaa abaa xafs naxariis alle korkaaga allah yeelo abu xafs waa kunyade kunyadii cumar fawallaahi baan ku dhaartay maa baqiya ma harin bacda rasuuli llahi sal ll ly slam nabiga gadaashiisa axadun axad axabu ilaya la igaga jacayl badan yahay agtayda loo jacayl badan yahay an alqa allaaha inaan alla la kulmo tacaala bisuxbatihi la saaxiibidiisa inaan alla kula kulmo axad looga jacayl badan yahay minka adiga lagaaga jacayl badan yahay agteyda ma jiro yacni wuxuu leeyahay hadda dadka joogo abubakar ile markaa waa dhintay nebiga ka gadaale dadka maanta jooga adduunyada cid suxbadiisa inaan alla agtiisa la tago aan ka jecelahay adiga suxbadaada ma jirin ayuu leeyahay marka aad ba agtiisu mansilo weyn buu ka haystaa rawaahu axmedu qultu hadihi laxaadiidu axaadiidtan can ilkhaliifati araashidi caliy bni abi aalib ka timid xaggiisa takshifu waxay ka feydeysaa anniqaaba niqaabka ayay ayay can madaa tawqiiri ali aali lbeyti aalubeytka weyneynteeda gaayada ay joogto asxaabata ay weyneeyaan ayay daaha ka furaysaa ka qaadaysaa wa anna lahum inay leeyihiin saxaabadu almaxalla alsnaa maxal iyo meel sare oo aada u qiimo badan inay ku leeyihiin cinda akaabiri aalilbeyt aalubeytka nebiga dadkooda waa weynaa akaabirtooda ilaa cali akaabiru aalilbeyt waaye isagaa haddana mansiladaanay ka joogaan saxaabadii ayb wa ana caliyan waxaa kaloo laga qaadanayaa cali radia allahu canhu lam yandiq inuunan ku hadlin bimucaadaati saxbi asxaabta nebiga la collaytankooda wax ku saabsan cali kuma dhawaaqin walaa faaham mana ku dhawaaqinoo kuma hadlin bilbaraa'ati minhum saxaabada in laga baraa-a qaato darfata caynin ilbiriqsina sidaa kuma hadlin faqabaxa allahu raafidata alkadabata calaa wliyaa illaahi kuwaasi marka raafidada allah fool xumeeyo alkadabata ee ku been abuuranaya calaa wliyaa illaahi ilaahay awliyadiisa ku been abuuranayo cali radia allahu canhu ayay ku been abuuranayaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed